bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى baabu fadl الducاء ducada fadligeeda cadayntiisiibuu u baab yahay umuur ducada ku saabsan ayuu ku jiray alimaamu الbukhaarي raximah اllah kitaabkiisa aladab اlmfrad wuxuu leeyahy qaala alimaamu الbukhaariyu raximah اllah xadaثna cmr bnu marzuq qala akhbarana cimran wahuwa cimran الqaطaan can qataadata wahuwa qataadaة bnu dacama abulkhaطaab aلsaduusi can saciid bni abilxasan waa xasan اlbasri walaalkiis saciid bnu abilxasan iyo alxasan bnu abilxasan waa isla dhasheen marka saciid bnu abilxasan albasriyu ahu lxasan ayb wa huwa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayh walihi waslama qaal laysa shay-un akrama calى اllahi min adducaa laysa shay-un shay ma jiro akrama calى اllahi ku karaamo badan alla korkiisa min adducaa'i duca ka ka karaamo badan ilaahay korkiisa ma jirto yacnii waxa ilaahay dushiisa duco ka wanaagsani oo ka maamuus badan oo ka karaamo badan alla agtiisa ma jir ma jiraan ayb xadiidkan xadiid xasana weeyaan tirmidina wuu soo saaray iyo ibnu maaja ayb waxaana laga qaadanayaa ilaahay agtiisa ducada siday ugu fadli badan tahay darajadeedana ay ugu sarreyso maxaa yeelay ducada xaqiiqadeedaaba waxay tahayba macaanidii cibaadadaa ku dhan oo alimaamu alkhaaabi kitaabkiisa shanu ducaa waxaan sheegnay inuu yidhi ducada markuu ka hadlayo xaqiiqadeeda idhaaru liftiqaari ila allah inay tahay muujin la muujinayo ilaahay inaa baahi u qabto waistishcaari dilla qofku wuxuu isdareensiinayaa ama muujinaaba tadallul baahi inuu qabo oo dulligiisa uu muujinaya oo alla subxaanahu watacaala uu u qabo waatabaru'u min alxawli waalquwa ducada waxaa ku jirta qofku inuu ka beri noqdo iskana fogeeyo awood iyo xeelad dhammaan inuu iska fogeeyo wa hiya simatu alcubuudiya addoonnimada calaamadeeda waaye addoon waxa lagu gartaba waa inuu ducaysto ee uu rabbi subxaanahu watacaala khushuuc iyo tadallul uu ku jiro baahidiisana uu bannaanka alla u dhigto marka macnahaasay ku fadli badnaatay marka addoonnimada addoonkaba waxaa muujin og waa ducada ayb macnaha saa darteed baa marka fadligaas weyn ay u leedahay ayb xadiidka nabiga sal ll ly slamna wuxuu ahaa adducaau huwa alcibaada qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah xadahanaa khaliifatu wahuwa khaliifatu bnu khayaad qala xadahanaa abu dawuud wahuwa الطayaalisiyu qala xadahanaa cimran wahuwa cimran الqaطaan can qataada can saciid bni abi اlxasan can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal ashrafu اlcibaadati cibaado midda ugu sharaf badan adducaau waaye cibaada midda ugu fiican oo ugu qiimi badan waa ducada xadiidkii kalena waa xoojinayaaba adducaau huwa alcibaada ah lisharafihaa ayaa cibaadadii oo dhana iyada lagu koobay sida xajkaba carafo wuquufkeeda loogu koobay ayb qaala xadahanaa abulwaliid wahuwa ayaalisiyu hishaamu bnu cabdilmelik qaala xadahanaa shucbatu can mansuuri can darin can yusayc wa huwa yusayc bnu macdaan alkuufiyu hiqat can nucmaan bni bashiir can الnabiy sal l l slama qaal ina aducaaءa ducada huwa alcibaadatu isagaa cibaadadii waaye uma qara'a wuxuu aqriyey udcuunii astajib lakum aayaddaa buu aqriyey ayb mar hadday baryadu cibaado ay tahay dee cibaadana wax alle leeyahay waay xaq alle uu leeyahay waay shay marka allah subxaanahu watacaala maahe cid kale aynan awoodin sababna u noqon karin ilaahay maahe cid kale la weydiisan maayo qofkii weydiistaana marka wixii alla uu lahaa ayuu qeyb ka mida cid kale wax ka siiyey haddana weliba marka ay tahay istiqaatha oo xaalad adag iyo dhibaato iyo kurbo qofka haysato ee cid ogaan kartaaba aynan jirin allihiis maahane ee iyada markaas yacnii inuu ilaahay u qayshado qeyrkii hadduu u qayshadana de shirkigiibuu ku dhacayaa ayb qaala alimaamu albukhaariyu raximah llah xadaanaa cubayd llahi wahuwa cubaydullaahi bnu muusa can mubaarak bni xasaan wahuwa mubaarak bnu xasaan asulamiyu layin اlxadiid oo dacfi baa ninkan ku jiro can caطaa can caaishata radia allahu canha qaalat su-ila اnabiyu sal ly slam nabigaa la su-aalay ayu lcibaadati afdal cibaadatee aho u fadli badan qaala ducaau اlmar-i qofka ducadiisa waay linafsihi oo u duceeyey qofka ducada uu ducaystaa ugu fadli badan cibaado ducada marka labay u qeybsantaa ducaau cibaadatin iyo ducaau mas'ala labadoodana waa islaazimayaan ducaau mas'ala waa baryada ducaau cibaadana waxay tahay ilaahay inaad baryayso laakiin waxaad ku baryaysaa waa cibaadaysanaysa baryo marka oo su-aal ah maaha baryo su-aala ah maahan oo waxaa weeyaan waa duco oo cibaado ah salaadaad tukanaysaa waad soomaysaa sadaqaad la baxaysaa alamru bilmacruuf annahyu cani ilmunkar baad samaynaysaa wax kasta oo cibaadaada marka la samaynayo waxaa lo macno ducey wadataa ducaa mas'alaa ku dhex jirto leanna markaad cibaadaysanaysid macnuhu waa maxay ilaahu jannadaadan rabaa oo igeli naartana iga fogay waxaa u cibaadaysanaysid waa inaa ilaahay wax uga hesho way xataa haddaadan dhihin ilaahu waxaas isii adoon dhihin bimujarad cibaadada aa ku jirtid cibaadadaada ulajeedada ka dambaysaaba baryo aba ah. marka ducaau cibaada ducaa-u masale soo ay soo gelaya dabcan ee qofka markuu ilaahay baryayana isdullaynta uu isdullaynayo macnihii cibaadadaa ku jira marka ducadu waa ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala ayb qaala xadaanaa cabaasun inarsiyu wahuwa cabaas bnu اlwaliid annarsiyu nuunka waa kor dhigan yahay bifatxi nuun qala xadahanaa cabdulwaaxid wahuwa bnu ziyaad albasriy qala xadahanaa laythun huwa bnu abi sulaym saduuqun اkhtalطa jidda qala akbaranii rajulu min ahli اlbasrati qaala samictu marka akbaranii rajulun maxaa la yidhaha marka sanadka saan oo kale ah mubhamaa ku jira marka ayb akhbaranii rajulu min ahli اlbasra mubhamku marka xadiidka uu ku jiro waa cilo waa in la ogaada isaga allaahuma inuu saxaabi yahay maahan haddii uu saxaabi yahay ibhaamkiisa waxba ma dhibaayo lianna asaxaabata kullahum cuduulun dhammaantood waa cuduul ayaga lama baarayo heyrkood laakiin waa in magaciisa la sheego xaalkiisana la ogaado jarxan wa tacdiilan ayb haddii loo ibhaamiye marka alibhaamu bilafdi tacdiil oo waxay tahay xadathanii hiqatu xadathanii man laa atahimuhu saasuu yidhi weli waa ibhaam isaga agtiisa inuu hiqo ka yaha laga yaabaa hayruhuna uunan ka ahayn marka weli waa daciifkaas xataa oo cillo waay taa lafteeda qaala samictu macqila bna yasaarin yaquulu indalaqtu maca abi bakrin maca abi bakrin sidiiq ayaan la tegay radia allahu canhu ila nabiy sala l slam qaala wuxuu yidhi yaa abaa bakrin abuu bakarow lishirki shirkiga fiikum idinka dhexdiina akfaa wuu ka qarsoonaan badan yahay min dabiibi namli quraanshada aanshada yacnii markaa ee dhulka ku kutubayso socodkeeda quraansho habeen madow dhulka dhagax ku socoto sisib ah amaba habeen socoto mugdigii yaraanteeda iyadii lafteedii oo midabkeedu uu madow yahay ama yacnii mugdigu uu qaadanayo waxaasoo dhan marka waxay keenayaan qarsoonaan quraanshadaasi sida ay u qarsoonaan badan tahay shirkigaa ka qarsoonaan badan fa qaala abuu bakrin abuu bakar waxauu yidhi wahal ishirku oo shirkigu ma yahay ilaa man jacala maca allaahi ilaahan aakhar oo shirki ma yahay ilaa qofka inuu alla u yeelo maciisa ilaah kale maahayn marka abubakar shirkiga akbar ka ahaa buu aaday oo shirki waa ilaahay oo maciisa cid kale lala loo la yeelo oo cibaadadii wax laga siiyo maahayn wax kale miyaanu ahayn middaasna waa caddahayo waa waadix waay marka fa qaala nabiyu sal ll l slam waladii nafsii biyadihi lashirku ama ashirku akfaa min dabiibi namli maxuu kuu dhigaade ashirku ya lashirku sax tii hore lashirki baan lashirku waa iyadana laamulibtidaa waay laamku marka lashirku shirkigu akfaa wou ka qarsoonaan badan yahay min dabiibi namli quraanshada yacni kutubayso ayb alaa adulluka ma ku tusaa calaa shayin shay idaa qultahu haddaad tirahdid dahaba canka qaliiluhu wa kahiiruhu shirkiga midkiisa yar iyo kiisa badanba uu kaa tegaayo qaala wuxuu yidhi qul waxaad tira allaahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magan gelayaa an ushrika bika inaan kuu shariig yeelo wa ana aclamu anoo og wa astaqfiruka waa kaa dembi dhaaf dalbayaa bimaa laa aclamu waxaanan ogeyn xadiidkan markaa de sanadkan waa daciif laakiin riwaayaad badanoo waxaa jiro oo isagu markaa tilmaamayo xadiidka macnihiisa wato oo ashirku akfaa min dabiibi namli tilmaamayo duruq badan ku yimid ayb laakiin sanadkan hadda waa daciif ayb shirkiga waa qarsoonaan badan yahayna wuxuu ka wadaa shirkigu akbar iyo asqar uu leeyahay shirki weyn iyo mid yar wuxuu leeyahay shirki daahira iyo shirki khafi ah shirkiga marka khafiga ah waxaa ka mid a ah shirku اliraadaat waxaa la yidhaha ashirku fi liraadaat waxyaabaha qofka uu doonayo iyo qasadkiisa inuu ilaahay keyrkii la wadaajiyo oo maalan cibaadou samaynayaa wax ilaahay loogu dhowaado xoogaa adduunyou ku rabaa ammaanuu ku rabaa dad wuxuu isleeyahay xoogaa darajo uga hel waa shirki markaa ilaahay camalkan waxaa loogu talagalay inaad ilaahay maxdi uga dhigto qasadkaagii wax kalaa kusoo dartay meeshii midkaas waaye marka shirkiga marka aan la garan karin dadkuna u qar u dhuunto meel uunan ku jiri meel aadan ka filaynin bauna ka imaana waana midka marka ibnulqayim uu yidhaahdo wadalika albaxru aladii laa saaxila lahu waaba bad buu yidhi aan xeebba lahayn cid ka badbaadaysana waa yar tahay yuu yidhi kaas leanna camal kastoo aakhiro haddaad adduunyo wax uga yeesho waa soo gelaya shirkigaas marka waa qarsoonaan badan yahay dadku iyadoon iyagoon dareemaynin ama iska jirin ayay ku dhacayaan marka waa khatar shirkigu maahan keliya uun yacni ilaahay kheyrkii loo sujuudo ama la baryo ama yaa fulani keliya in la yihaha maaha kan xataa shirkiga waas waa ka waa ka mid kaas marka qasadka in aada loo ilaaliyo qofkii marka camalkiisa ikhlaas u barax tirana waa qof aad nafsadiisa ugu dadaalay aayadda suurat huud ku jirtana man kana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi اlaakhirati ila annaaru waxabita maa sanacuu fiiha wabaatilu maa kanuu yacmaluun waxay ku fasireen camal aakhiro in adduunya lagu raadiyo haddaad cilmi barato qaaliha lagaa dhigo sheikh ha lagu dhaho ee ha lagu weydiiyo darajo gaar haddaad u baranayso cilmigii qasadkaagii ilaahay khayrkii baa la wadaajisay ila cilmigu waa cibaado asaga laftiiseen dalabulcilmigu waa cibaado waxa ugu horeeyo niyadiisa qofka inuu ka saafi gareeyo qasad kaloo dhan waa arrin aan fududayn marka oon sahlanayn walidalika culimada salafka waxay dhihi jireen macmar iyo dalabna alcilma ligayri illaah cilmigaan dalabnay ilaahay heyrkiis ayaan u dalabnay yacni qasadkeenna xoogaa markaan cilmiga bilaawga ku ahayn waxbaan darajaad iyo waxbaan rabnay dalabna alcilma ligayri illaah fa aba alcilmu ilaa lilah cilmigaa diiday ilaa ilaahay maahan u hog xaggiisa ahaado marka cilmigii baan wax ku barannay waay marka markii hore soo gelayna waxaan islahayn darajo iyo waxbaan rabnay oo waxbaan noo wehliyey dalabka niyada ilaahay keliya uma yacni waxaa ahayn ee markaan cilmiga kusii jirnayna de cilmiga isagaa na toosiyeyba marka cilmiga saa ugu jirta ugu jirta maalinba aada wax qalbigaaga taabto oo qaarica ku noqdo saad u maqlayso ood isaga ilaalinaysaba wixii waad hagaagaysaa markaas qofku marka walidalika adabu almucallim waxaa lagu daraa hadduu mucallimka qof u yimaado uu yidhaahdo war cilmi ibar niyadiisa inay xun tahayna uu og yahay maahan inuu yidhaahdo orod niyadaada xun waxba adiga laguma baraayo oo waxay yidhaahdeen sawfa tansalix niyadiisa cilmigaaba hagaajinayaban weliba cilmigu hadduu yahay kitaabka iyo sunnada labadaa marka weliba la barana maalin walba wacdi ayagaa ku filan banaan oo qofku waa cabsi iyo waxbaad gelaya cilmiguna inuu khashyo wato waa muhim ayb waxyaabahaas marka aaday khatar u tahay ayb macnahaasu marka nebigu ishaara aayadduna marka waxay tilmaamaysaa cilmiga in cilmiga shayga aakhiro camal aakhiro in adduunye lagu raadiyo waa shirki camal aakhiro in lagu raadiyo dad raalligelintood ammaantood waa shirki maxaa yeele qasadkii baa ilaahay keyrkiis la wadaajisay shirki diinta looga baxo maahan laakiin waa halis waa khatar oo qasadkaagii baad marka ilaahay khayrkii wax kula wadaajisay taas waa marka nebigu midda uu leeyahay lama arkaayo oo dadku way u dhuumanaysaa qaala baabu ducaa'i cinda ariixi dabaysha agteeda ducada la akhristo markay dabayl dhabato ay kacdo qala xadaanaa khaliifatu qala xadaanaa bnu mahdiy qala xadaanaa almuhanaa wahuwa bnu saciidi can qataadata can anasi qaal kana nabiyu sal l l slama nebigu wuxuu ahaa idaa haajat riixun dabayl hadday kacdo oy dhabato shadiidatun aada u daran qaala wuxuu dhahayay allahuma inii as'aluka min khayri maa ursilat bihi ilaahu waxaan ku su-aalanayaa min khayri maa shay khayrkiis ursilat bihi loo lagu diray wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa shay shartiis ursilad la diray hiya dabayshu bihi maaga lala dirayba shaygaas ayb sidaasuu nebigu dhihi jiray hadday dabayl kacdo wuxuu dhihi jiray ilaah waxaan ku su-aalanayaa khayrkii lagu <coughs> lala diray waxaan kaa magangelayaa shartii lala diray ilaahay buu marka sidqu liltijaa ila allah si dhabnimo ah buu ilaahay ugu tiirsanaa leanna dabayshaan dadna waa loogu naxariistay kuwana waa lagu halaagay waana dabayl keliya oo nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi nusirtu bisabaa wa uhlikat caadun bidabuur dabaysha markaa de roobna waa wadaa oo far khayr iyo waxbay wadaa marna halaag bay wadaayo dad baaba lagu halaagaa oo duufaan la leeyahay marka qaarkeed ilaa intaasay jaraysaa saddex boqol oo afar boqol oo kilomitr shan boqol oo kilomitr saacaddii bay jareen waa dheeraynaysaa wax aada u dheeraynayo waxa ay jejebinaysa iyo waxa ay rujinaysa awoodda alla subxaanahu wa tacaala uu kusoo dirayo waad la yaabaysaa taas marka in ilaahay laga hoos gala maahane xal kale ma laha ayb dadkii laakiin waqtigaani shay kasta qalbigooda waa ku weynaaday allah marka laga reebo oo asbaabo aynan xataa eh, nafsadooda inay isku halleeyaan maal inay isku halleeyaan ummado kale inay isku halleeyaan baa badatay laakiin war ilaah aada aaminsantihiin isku halleeya ma lagu karo walidaalika waxaad maqle dabaylaha soo socdo dabaylaha soo socdo ha loo diyaar garooba ha laga cararo war kuwan aad aamiins ay aaminsan yihiin oo iyaga la weyn adduunyadu inay heer ka gaareen u haysto ayay maalin walba dabayshu kharibtaa oo ay baabi'isaa iyaga maxay isaga celin waayeen waxaan markaas yacni saadaasha ah ama yacni ah odoroska iyo ah haddaad ama odorostood ku keento iyo haddaad intaad odorosto ku keeni weyso muhimaddu wax muhimada ma laha dabayshaani ilaahay jundi kiisa ah waaye cid iska celin karta male ilaahay un xaggiisa in laga hoos gala maahani acuudu bika minka wa acuudu bika minka ilaahu adaan ku magangelayaa waxa waxa aad keento oo xaggaaga ka imaanayaana kaa magangela labadaba asaa iskale saana wax keeni karo isagaana celin karo labada alla asaa isku ku tawxiid rububiya iyo tawxiid luluhiya waay marka wa acuudu bika minka ayb taasaa marka nebigu uu ku dadaalayaa marka allow baryaa subxaanahu watacaala uu leeyahay ilaahu khayrkeedan ku su-aalanayaa lala diray sharta lala dirayna ilaahu waa kaa magangelaya bani aadamku waxuu iska celin kara malaha qaala xadaanaa axmed bnu abi bakrin qaala xadahanaa mugiiraة bnu cabdالraxman wahuwa almaqzuumiyu can yaziida wahuwa yaziid bnu abi cubayd mowla salamata bn اlakwac can salamata qaal kana ida اshtadat الriixu dabayshu hadday darnaato nebigu wuxuu ahaa salamata bnu lakwac ayaa wuxuu leeyahay kaana ida اshtadat الriixu dabayshu haddii ay adkaato yaquulu wuxuu dhahaya allahuma laaqixan laa caqiiman marka can salamata qaala kaana ida اshtadad marka in marfuuc ay tahay u badan tahay ya kaana nebiyu maudhiga saas nebigu wuxuu ahaa ida shtadat الriixu dabayshu haddii ay kacdo yaquulu wuxuu dhahayay allahuma laaqixan laa caqiiman allaahuma ya allahu allow laaqixan ijcalhaa waxaad ka yeeshaa laaqixan mid geedaha iyo dhirta bacrimiso oo biyo u sido dabayshu markay biyo waddo roob wado geedaha anfacaayo ayay sidaas tahay wa arsalna riyaaxa lawaaqixa ayb laa caqiiman ilaahu ha ka yeelin caqiiman mid madhalays ah yacnii mid dabayl un cadaab wadato oo aan waxba biyo biyo ah aan wadanin oo geedihiina baabi'iso dadkiina marka dhismahoodii iyo wuxoodii ka dhibaatayso ayb xadiidkan isagana waa saxiix qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tasubu الriix dabaysha ha caynina qala xadaثna bnu abi shaybata qala xadaثna asbaatu can اlأcmash can xabiib bni abi haabiti can saciid bni cabdالraxman bni abza can abihi can ubay qaala laa tasubu الriixa dabaysha ha caynina faidaa ra'aytum haddaad aragtaan minhaa dabaysha xaggeeda maa takrahuuna wax aada nacaysaan faquuluu dhaha allaahuma inaa nas'aluka khayra haadihi riix ilaahu waxaan ku su-aalanaynaa dabayshan khayrkeeda wa khayra maa fiihaa iyo waxa ku dhex jira khayrkiisa wa khayra maa ursilat bihi <coughs> waxaa lala diray ayr khayrkiisa wanacuudu bika min shari hadihi riixi baan kaa magangelaynaa gelaynaa wa shari maa fiiha waxa ku dhex jira sharteeda wa shari maa ursilat bihi ayb marka laa tasubu riix dabaysha inaan la lacaynin sideedana hawada inaan iyo jawiga inaan la lacayninba waxba laga sheegin waxaa caadaystay gaalada maalin walbaa jawi waxbay feerinayaan jawigii bay caynayaan maanta jawigu waa xun yahay roobaa da-ayo maanta waa qoyan tahay maanta waa dabayl badan tahay maalin alla keeno dahriga iyo zamanka iyo jawiga ay wax ka sheegayaan markaa nebiga sal lla l slamna wuxuu yidhi laa tasubu dahra zamanka ha hacaynina xadiisulqudsi buu ahaa bani aadamka yu-diini ibnu aadam bani aadamku waa idhibayaa oo waa icaynayaa buu alla yidhi caydiisu maxay tahay yasubu dahra zamanku caynayaa waana dahru aniguna waxaan ahay kan gedgedinaya dahriga iyo zamanka uqalibu leyla waannahaar qariinadaas waa marka wa ana dahru markuu leeyahay ay uqalibu dahra in laga wado uqalibu leyla wanahaarada dambaa tusayso ayb ta'wiil maahan marka waa xadiid xadiid lagu macneynayo ayb qaala xadahanaa musadadun can yaxyaa marka wax ka waxyaabaha alla keenoo dhanna waa la mid dabaysha keliya maaha roobkaa ka mida waxaa ka mida jiradaa ka mid a qofku inuu caayo maaha ilaahay inuu baryo sharteedana alla ka magan galo intaasaa laga rabaa qala xadaثna msdd can yaحyى can اlأwsaaciy qaala xadaثanii الزhriyu qala xadaثanii haabitun الzuraqي wahuwa haabit bnu qays alanصarي qala samictu aba hurayrata yaquul qala rasuulu الlahi sal ly slam alriixu dabayshu min rawxi illaahi ilaahay naxariistiisa yay ka ahaatay ta'tii biraxmati naxariisay la imaanaysaa waalcadaabina waa la imaanaysaa falaa tasubuuhaa ha caynina walaakin saluu llaha ilaahay su-aasha min khayrihaa khayrkeeda watacawaduu billaahi ilaahay ka magangala min sharihaa sharteeda ayb qaala baabu dducaa'i cinda asawaaciq ducada la akriyo cinda sawaaciqi saaciqada markay dhacda yacni gugaca onkodka ama jacda ayb qaala xadahanaa mucalla bnu asad qaala xadahanaa cabdulwaaxid bni ziyaad qaala xadahanaa alxajaaj wahuwa alxajaaj bnu arطah qala xadaثnii abu maطr abu maطrkan marka ibnu xajar wuxuu yihi shaykh lxajaaج bni arطah majhuul rawaa lahu الbخariي fi اladb الmfrad wالtirmidiy wالnasaa-iyu anahu samca salma bna cabdillaahi can abihi qaal kana الnabiyu sal ll slam ida samica الracda wالsawaaciqa nebigu haddii uu maqlo onkodka iyo wsawaaciqa biriqda sawaaciqdu marka waa biriqda onkodka la socoto qaala wuxuu dhahaya allaahuma laa taqtulnaa bisacqika ilaahu hanugu dilin biriqdaada walaa tuhliknaa bicadaabika cadaabkaagana ha nagu halaagin wacaafinaa qabla dalika kaas ka horna ilaahu na caafi ayb saacqada marka waa danabka ama biriqda waay oo yacnii e, meesha ay ku dhacdana marka e, dabku intuu ka dhasho ama electric koronto oo kale ah aada u awood badan oo ay baaba-ayaan wixii ay ku dhacdo ayb saaciqadu marka taas mararka qaar yacni qofku markuu arkayo soconayso waa yacni ilaahay uun halaagiis wuxuu alla doono inuu wax ku halaago awoodoodu aada bay u badan yihiin ayb racdigu marka waa onkadka sawdka waa ama gugaca sawaaciqduna waxaa weeyaan dabka oo wato oo markaa biriqda ah ayb xadiidkani dacfi baa ku jira oo abu maطar oo majhuula ayaa ku jira qaala baabun idaa samica aracda gugaca marka uu maqlo wuxuu dhahayaa qaala xadaanaa bishrun huwa bishr bnu muxamed almarwasiyu qaala xadaanaa muusa bnu cabdilcaziiz wa huwa alcadaniyu saduuqun sayi lxifdi qala xadaثanii اlxakm qala xadaثanii cikrimatu ana bna cabaasi kana ida samica sawta racdi haddii uu maqlo qaala wuxuu dhahaya subxaana aladii sabaxat lahu ilaahay baa nasahan oo aan nasahayaa aladii aladii sabaxta lahu kaad u tasbiixsatay adiga allihii aada u tasbiixsatay baan hufayaa oo nasahayaa qaala wuxuu yidhi ina aracda gugucu malakun malag weeyaan yanciqu bilgayf wuxuu ku qaylinayaa roobka ayuu ku qaylinayaa kamaa yanciqu raaci qowsaarka sida ugu qayliya biqanamihi arigiisa qowsaarka siduu ariga ugu qayliya ayuu kana roobka ugu qayliyaa unkadka iyo gugaca waana waana malag buu leeyahay waa xasan xadiidkan sanadkiisa aharkan qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii malik bnu anas can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can cabdillaahi bni zubayr annahu kaana idaa samica aracda hadduu maqlo taraka alxadiid warka waa ka tegi jiray hadalka waa ka tegi jiray waa joojin jiray wa qaala wuxuuna dhahaya subxaana aladii wayusabixu racdu bixamdihi wاlmalaa'ikatu min khiifatih uma yaquulu ina hada kani la lawaciidun shadiid waa goodi aad u adag waayo liahli اlardi buu u yahay dadka dhulka arrintani goodin ayay u tahay iyo cabsigelin ayb xadiidkan isaga aharkan isagana cabdullahi bn zubayr laga warinayo waa saxiix marka waa takwiif biriqda iyo gugaca iyo kulli aayaad iyo raxmadoobaadka iyo kulli waa takwiif min allahi oo dadkaa ilaahay ku cabsiinaya waxaa laga rabaa inay ka siyaadsadaan alla ka cabsi daacadii usii dhowaadaan towbadana ku dadaalaan leanna biriqdaas adiga ma kuu daahaysaa socodka ay yacni xawaaraha ay biriqdaasi ku socoto waxaad orod uga carari karta ma ahan taas marka waxay keenaya qofku da cabsi inay u keenta haddii ilaahay kaa badbaadiye middaas towbada inaad ku dadaasha ayb meesha ay ku dhacdo waxaa weeyaan gurigan iyo hadday ku dhacdo iyo meeshani waay waa waa jeexjeexaysaa waana baabi-inaysaa wixii marka shubkan sidaas u gelaya adiga mau ku daahaya bani aadam daciifa qaala baabu man sa'la allaha alcaafiyata qofkii ilaahay caafiye su-aashay qaala marka caafiyaduna waa fitna la-aan qala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa suwayd bnu xujayr ii dhigay suwayd bnu xujayr buu dhigay maahan sidaas laakiin nusaqa qaar waxay dhigayaan yaziid bnu khumayr qaala xadaanaa yaziid bnu khumayr yaziid bnu khumayr kaana saxsan ayb wahuwa saduuq rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab lmufrad muslim alarbaca ama suwayd bnu xujayr kan abu qazcat albasriy ayaa la yidhaha waa hiqa suweydka laakiin suweyd waa ka dabaqo horeeya kan yaziidka marka yaziid ibnu khumayrka kuwa dhigaya fiican adi muxuu ku dhiga wax yaziid ou dhigaayo ma jira yaziid ibnu khumayr adi mu ku dhiga sax kee waa kaaga daar daartee waay yaziid bnu khumeyr kaa fiican qaala samictu sulayma bna caamirin can awsat bni ismaaciil sulaym sulaym bnu caamir wahuwa alkilaaciyu aljabaairiy alkhabaa'iriy abu yaxya alximsi hiqat can awsat bni ismaaciil wahuwa albajaliyu hiqat muqadram qala samictu abaa bakrin الsidiiq radia allahu canhu bacda wafaati الnabiy sal ll slam nabigu markuu dhintay kadib baan maqlay qaala isagoo dhahaya qaama الnabiyu sal ll slam caama awala sanadkii hore nebigaa istaagay maqaamii hada booskaygan uma bakaa abu bakrin abu bakr waa ooyey markaas uma qaala waxa uu yihi calaykum bالsidqi fainahu maca albiri runta ku dadaala maxaa yeele runta waxay la jirtaa khayrka wahumaa fi ljannati labadooduna run iyo khayrba jannaday ahaadeen oo qofka jannaday geeyaan wa iyaakum walkadiba fa inahu maca alfujuuri wahumaa fi nnaar beenta iyo fujuurkuna naartay ahaadeen wasalu llaha ilaahay su-aasha almucaafaata cafin fainahu shaanigu waxa uu yahay lam yu'ta bacda alyaqiini yaqiin kadib lama siiyo khayru min almucaafaati yani qofka lama siinin yaqiin kadib khayru min almucaafaati wax ka khayr badan caafiyada walaa taqaadacuu ha isgoynina walaa tadaabaruu ha isu duburjeedinina walaa taxaasaduu ha isxasdinina walaa tabaaqaduu ha isu carooninina wakunuu cibaad allahi ikhwaana wakunuu ahaada cibaadallahi yaa cibaadallahi ilaahay addoomihiisaw ikhwaanan walaala noqda ayb qaala xadaanaa qabiisatu wahuwa bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan wahuwa thawriyu can اljurayriy wahuwa saciid bnu iyaas can abilward abulwardi bnu humaamata bni xasnin weeyaan waa maqbulu can اlajlaaj allajlaaj wahuwa alcaamiriyu صaxaabiyu can mucaadin qaala mara الnabiyu sal ll ly slam calaa rajulin nabiga nin buu soo maray yaquulu dhahaya allahuma inii asaluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa tamaama nicmati nicmada dhammaystirnaanteeda qaala wuxuu yihi hal tadrii ma garanaysaa maa tamaamu nicmati nicmo tamaamkeed ma taqaano qaala wuxuu yihi tamaamu nicmati nicmada dhammaystirnaanteeda dukuulu ljannati jannada gelideeda way waalfawzu min annaar iyo in lagu liibaano naar laga badbaado ayb waalfawzu min annaar buu idin dhigay qofku inuu liibaano muxuu ku liibaanayaa naarta in laga fogeeyo alkhalaasu minha uma mara calىa rajuli nin buu soo maray yaquulu dhahay allahuma inii as'aluka sabra ilaahu sabr baan ku su-aalanayaa qaala wuxuu yidhi qad sa'alta rabbaka albalaa'a rabbigaabaad su-aalatay balo fasalhu lcaafiyata caafiye su-aala rabbigaa yani ilaahu sabar isii macnaheeda waxaa ku jiro yani markaad imtixaanto sabar isii imtixaana meesha soo gelaya marka marka wuxuu leeyahay eh, caafiya rabbigaa su-aalo ayb caafiyadaa marka owsac ah ayb qof kasto bale haddii la imtixaano sabar ma awoodi karo qof kasto caafiyada marka in la su-aasho waa ilaahay ayb qaala qad wamara calaa rajulin nin buu soo maray yaquulu dhahayo ya da ljalaali wاlikraam qaala sal ya da aljalaali wاlikraam mar haddaa tiri rabbigaa wax su-aalo mar ayb xadiidkan marka eh, abulwardigaa baa lagu cileeya dacfi baa ku jira abulwardi mutaabaco u baahan yahay isagaana xadiidka la gooni noqday qaala xadaanaa farwatu wahuwa farwat bnu abi lmaqra qaala xadaanaa cubaydatu ayb saas u dabdiyey cubaydatu buu yidhi ibnu xajar laakiin taqriibka wuxuu dabdiyey cabiida cabiidatu bnu xumayd alxadaa weya ninkani cabiida baabka wuxuu ku keenay oo cabiida ee cubaydaha isaga ma ku keenin saduuqun naxwiyun rubamaa akhda' can yaziida bni abi ziyaad yaziid bnu abi ziyaad waa alhaashimiyu mowlaahum alkuufiyu daciifun ayb markuu weynaaday tagayara wasaara yatalaqan yani kaana yaqbalu talqiin ayuu aqbalaya marka xadiidkan dacfi baa ku jira waxaan ujeedaa yaziidkan baa ku jira oo markaa dacfi uu ku jira laakiin riwaayaat kale iyo duruq kale waxbuu ku saxiix noqona can cabdillaahi bn alxaariث can ilcabaas bni cabdilmuطalib qaala qultu yaa rasuula allah callimnii ibar shay-an shay as'l اllaha bihi alla aan su-aasho faqaala yaa cabaas sal ilah alcaafiyata ilaahay caafiya su-aalo uma makata halaaan saddex ayuu nagaaday uma ji'tu waan imid buu yidhi faqultu callimnii shay-an as'l اllaha bihi shay ibar aan alla su-aasha yaa rasuula allah faqaala yaa cabaasu yaa cama rasuuli اllahi sal ilah alcaafiyata ilaahay caafiye su-aala fi dunya wاlaakhira addunya aakhira caafiyada marka in ihtimaam la siiyaa laga qaadana xadiidkan tirmidi baa wariyey ayb qaala baabu man kariha adducaaءa bilbalaa baabu bayaani man qof caddayntii buu baab yahay xukunkiisa kariha nacay adducaaءa bilbalaa bala inuu markaa ku ducaysto ayb ilaahu imtixaan yani in la yidhaahdo qala xadaثna axmed bnu yunus wahuwa alyarbuuciyu qala xadaثna abu bakrin wahuwa abu bakr bnu cayaash ya wa abu bakr bnu cayaash ya abu bakr bnu cayaash minhu almuqri maxaa la dhahaa marka maxuu caan ku yahay magacuu caanka ku yahay maxay tahay ya abu bakr ibnu cayaash shucba meesha may kugu taal ayb yow qiraa'ada ka wariyaan caasim ah. waa kuufi isaga marka xadiidkana bukhaari ayaa ka wariya xoogaa xadiidka waa aad uma xoog badna ayb laakin bukhaari ixtaja bihi lbukhaariyu ayb qaar marka bukhaari waxay yidhaahdeen kayf yani uu ninkan uxujaysta ragga uu ka tega qaarkoodna waa ka xoog badan yihiin qaaraa ku can xumaydin wahuwa xumayd bn abi xumayd aلطawiil can anasi qaal qaala rajulu cinda الnabiy sal ll ly slam allahuma ya allahu allow lam tucdinii maalan maal ima siinin ayb faataصadaqa bihi aan sadaqaysto fabtalinii imtixaan bibalaa-in imtixaan igu imtixaan yakunu ahaanayo ow qaala fiihi ajrun yani ajar uu ku dhex jiro imtixaan ajar ku dhex jiro ilaah uga imtixaan faqaala wuxuu yidhi subxaana allah laa tudiiquhu ma awoodeysid alaa qulta maa tiraahdid allahuma aatinaa fi dunyaa xasana wafi laakhirati xasanata waqina cadaaba annaar intaa imtixaan u yeeranaysid maa dhahdid saas marka de shayga sabarka adag u baahan oo in yacni imtixaanka uu ku jiro oodan ogeyn inaad adig ku guulaysan doontid iyo in kale maaha in loo yeerto walidaalika nebigu waa kii yidhi laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi cadowla kulankiisa ha tamaninina idinka faidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan fahbutuu sugnaada oo laakiin idinkaa dhehenina cadowga la kulankiisa ha aad ha u tamaninin ha u taman ha u jeclaysanina oo ha u tamaninina ayib hadhow marka haddii aad tamanisaan markuu yimaado waxaa laga yaabaa inaad kasoo bixi weysaan waajibkii la idinka rabay marka hay ah, imtixaan haba u yeeranin marka adiga markuu ku qabsado laakiin ilaah ilaahay bari inuu ku ku hagaajiyo ayb ibnu taymiya kitaabkiisa istiqaamada nin wuxuu sheegay dhihi jiray aniga imtixaan ilaah way imtixaan sabarkiisa wax ka arkay markaasuu is yidhi ilaa ilaahu imtixaan igu rid markaasaa ilaahay imtixaan ku ridayo kaadidaa lagu xabisay bis yar si haddii loo feeriya bani aadamku waxyar u adkaysan karin ayb kaadidii baa lagu xabisay kaadidii markay ku xirantay xaggana u dhaqaaqaynin jirkiisiina ay dhibayso ayuu wuxuu bilaabay marka inuu dugsiyada qur-aanka iyo wareego oo ilmaha yar yarka uu yidhaahdo eh, udcuu licamikum udaal adeerkiin baadiyeysan u duceeya in ilaahay faraj u furo anu waa waa baadiyoobay yiri warkaan markaan dhahay waa dembaabay macnaha ayb sidaas u dhihi jire ilmaha ayuu duco ka raadsan jiray marka qofka inuu u yeerto maa waxaas aniga hadday imaadaan waa ka bixi karaa iyo aniga wax baadiyey kara male iyo aniga diin waa aqaanaa yaa i dhumi karo khatar waayo waxyaabahaas macna dadka diinka barto ama ardada waxaasaan ku aragnaa oo kale aniga hadda hadda kabacdi ma lay dhumi karo ku leeyahay ilaahay maa weydiisatid inuu ku hanuuniya quluubtu waa daciif oo selafku waxay dhihi jireen ayuub iyo laga wariyey alahwaau khataafatun walquluubu daciifatun quluubtu waa taag daran tahay waxyaabaha lagu baadiyoobana dadka waa soo jiid jiidasho badan yihiin ayb marka dhowr jeero un qof waxay ku filan tahay intuu wax kugu akriya kugu akriya marka dambe hore un aada duurka u gasho ayb meeqaan aragnay dad wax bara jiray oo u roonaayo haddana duurka un iska galay naam oo marka dambe xaalkooda uu iska gaaray wax muslinaba maba jiraanba naam baadi ka weyn maa jirto qofka ahlu qiblada inuu yidhaahdo wax muslimaba maba joogaanba magaaladan baadi ka daran ma leh waxaas naam oo islaamnimadiiba uu kusoo koobay afar yacni qofoodoo hal qol ou deeqo dadkii nebi maxamed ka tegay waa ka badnaayeen hal qol ummaddan marka muslimkaa qol waa ka badan tahay maanta dhan marka wax unbau raadinaa xaggaas wax ka raadinaa xaggaas wax ka raadinaa waxyaaba a'imadii qarireen oo qawaacid sharci ah ah oo culimada ay cilmigoodii axkaamtoodii ku dhiseen buu rabaa inuu ibdaaliyo oo uu gacanta saaro ujeedku waa maxay intaas waa gaalo un inuu dhaho dadka bis gaalnimada marka waa xugnaa le rasuula iskale cidday iyaga gaalaysiiyaana gaal noqonaysa maahana cida adiga siyaasad in wax lagu gaalaysiiyo iyo rabitaan qofeed in wax lagu gaalaysiiyo iyo faker iyo koox in lagu gaalaysiiyo wax la yeeli kara ma aha naam mana ogola ilaahay iyo rasuulkiisuna ma ogola naam ayb waxaas marka baadida ugu badanoo zamankan taalla taas waana ayb qofkii inuu marka caqiidadii intay ka wareerto oo heerkaas gaaro marka qofku inuu ilaahay toosiyo waqti waxaa lagu jiraa culimada hore say dhihi jireen laa tacjab man halaka kayfa halak walaakin icjab man najaa kayfa najaa ha la yaabin qofkii halaagsamay muxuu ku halaagsamay ha dhihin laakiin qofkii badbaaday muxuu ku badbaaday dheh marka zaman badbaadadiisu aad u yar tahay baan ku dhex jirnaa ayb qofku marka inuu taani iyo cilmiga iyo uu ku dadaalo ilaahayna baryadiisa mar walba uu haayo oo nabiga sal lla ly slam salaatuleylka marku soo kaco wuxuu dhihi jiray allahuma raba jibraa'iila wamika-iila waisraafiila faatira asamaawaati waalardi caalima algaybi washahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaau ilaa siraatin mustaqiim qofka inuu marka ducadaa akhriyo salaatuleylka marka usoo kaco ou ku furfurto ilaahay itoosi inuu yidhaahdo laakiin inuu isaga un iscajabiyo uu is yidhaahdo maanta waxaad ku taagantaha wax ka xaqsan ma jiro haddana berri waxaa laga yaabaa inuu yidhaha shalay eberaad ahayd maanta dhan tanaqul uu ku jiraa un inta ka guur halkaan u guur ka guur halkaan u guur diinka ilaahay hal xabba waayo ma isagaa dhowr xaba ana ayb marka allahu lmustacaan waxyaabahaas marka qofka inuunan isdhihin balaayana uusan u yeeranin marka aniga wax walba waa iska celin karaay waxaa inuunan dhihin ninka la dhihi jiray cimraan ibnu eh, eh, ibn xitaan eh, khaarijiga ahaay oo cali bnu abi aalib ninkii dilay ammaanay ninkaas waxaa la yidhi waxa gaal yani madhabka u sababay waxay ahayd naag naag ayaga abuu ah guursaday markaasu anaa kasoo saaraayo ee wax saasuu dhihi jiray iyadii baaba sunnadii ka bixisay oo meeshaas gelisay ayb qofkuna wixii uun markaas de ilaahay uun asbaabaha unbaa daran qofku inuu asbaabaha wixii ilaahay qoray annaka ma ogin laakiin asbaabta shar ay kugu imaan karta inaad ka fogaato waanayb marka mashbuuhiinta iyo dadka muranka iyo dooda un keliya u taagan oo aan culuum kale iyo wax kaleba barashadeed u taagnayno maanta dhan uun dood keliya u taagan waxyaabaha ugu badanoo lagu dhumay ka mid tahay saad isu leedahay maanta dhan shubha xalli mid labaad xalli mid saddexaad xalli ma dhammaanayso shubhada alimaamu lbukhaari khalqu afcaali اlcibaad wuxuu ku yidhi ahlu bidaca kullu yowmin fii shubhatin jadiida maalin walba shubha cusub ay wataan adiga marka shubha cusub xal muu helay maalin walba marka waqtigana waa kaa dhumayaa waana ku baadiyoobay adiga laftaadaba mar baad isleedahay armuu xaq ku taagan yahay ninkan warka badan ayb marka dhalinyaro is-ilaalihin ayb qofka marka uu kitaabkay sunnada si saxa ah u barto oo uu ku dhex jiro ilaahayna kaalmo weydiiso dariiq fiicana u furmaayo haddii marka laakiin dood iyo muran uu ku dhex jiro waxay dhexalsiinay dhibaato ayb dadkan hadda la gaalaysiinayana haddaysan gaalo ahayn adiga dhib unbay ku siyaadinayaan maahane hal aa ka faa'iidaysid malin haddaad ku werdisa maanta qofaan gaal ahayn waa gaal waa gaal waa gaal wax asaga gaalnimo uga ziyaadaya male adig unbaa dembi ziyaadsanaya marka maxay ku maxaa faa haysaa marka maxay noqonayna anu waxaan ka hadlaya waxay tahay wax cilmi ku dhisan ayb qofku diinku kuwa ka baxo waa jira oo gaaloobo oo diinka ka tago oo yacnii gaalnimo ku dhaco way jiraan kuwa xujo ku oogantana waa jiraan laakiin dadkaas ahlu cilmi iyo wixii cilmi le u daa adiga nacam ilaahay adiga marka intaad daalib cilmi tahay ama qof wax badan aan garanaynin aad tahay adiga kuuma xil saarin dad ahlu cilmiga u xil saaray iska daa haddaadan dayninna adigana un xirmaan unbaa kugu dhacayo weli ma arkin dad noocaasoo wax barto ayb ayb marka qala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa alyarbuuciyu qala xadaanaa zuhayru wahuwa bnu mucaawiyata aljucfiy qala xadaanaa xumaydu can anas qala dakla qultu lixumayd baa waxaan ku ihi annabiyu sala allahu alayhi wasalam qaala nacam yani nebiga miyaa waxa galay haah buu yihi dakala calaa rajulin nin ayuu usoo galay qad jahida min almarad yani mashaqo ay gaartay min almaradi jirada darteed yacnii mashaqo dhibaatooday fa kaanahu wuxuu ahaadayba waa waxaad moodaysaaba farqun boojaal mantuufun tifantay yani farqun marka waxaa wey waa boojaasha digaaga yarkaa markuu jiiljiilka ka baxo ounana weynaanin wax kale uma aqaan kolley boojaashaasaan u aqaana ayb ma jiiljiilku waa yariiska waa kan aadka u yar waa maa jiiljiilka fakaanahu farqun boojaal mantuufun la tifay oo yacni baalashii iyo ay kasoo dhaceen oo tifantay baad moodaysaa soo u caatoobay macnaha jirada qaala wuxuu yihi udcu llaaha bishayin aw salhu alla wax ka bari shay ku bari alle aw salhu ama weydiiso alla wax su-aalo fa jacala yaquulu wuxuu gudagalaynu dhahayo allaahuma maa anta mucadibii bihi fi laakhirati allahuma ya allah allow maa waxa anta adiga mucadibii bihi mid igu cadaabaya aad tahay fi laakhirati aakhirada facajilhu fi dunyaa addunyada kusoo dedeji ilaahu wixii aada aakhire igu cadaabi lahayd adduunyada iigu soo dedeji qaala subxaana allah laa tastadiicuhu ma awoodeysid buu yihi aw qaala ama wuxuu yihi laa tastadiicuu ma karaysaan alaa qulta maa dhahdib allaahuma aatinaa fi اdunyaa xasanata wa fi laakhirati xasanata waqina cadaab الnaar aakhira aakhira san iyo adduunyo san maa ilaahay weydiisataan wadacaa lahu waa u bariyey alla u bariyey fashafaahu اllahu caza wajala qofkii alla waa caafimaadiyey nebigu markuu alla u bariyey alla caafimaad buu siiyey ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man tacawada min jahdi اlbalaa qofkii alla ka magan galo min jahdi اlbalaa balada dhibkeeda qala xadaثna cmar bnu xfs qala xadaثna abi wahuwa xfs bnu غiyaaث qala xadaثna اlأcmash qala xadaثanii mujaahid can cabdالlahi bni cmri qaala yaqulu الrajulu qofku wuxuu dhahayaa allahuma inii acuudu bika min jahdi اlbalaa ثuma yaskut faidaa qaala dalika hadduu sidaa yidhaha falyaqul ha yidhaahdo ilaa bala'an fiihi calaa ilaa bala'an bala maahane fiihi dhexdeeda calaa-un ay ku sugan tahay ayb ilaa bala'an fiihi calaa-un bala sarreyn ay ku sugan tahay ma ahane ayb he saas ma dhigaayo ayb qala xadaثna mxamed bnu slاm whuwa اlbikandiyu qala xadaثna sufyaan bnu cuyayna can sumay can abi صaalixi can abi hurayrata ana الnabiya sal ll slam kana yatacawadu nabigu wuxuu alla ka magangeli jiray min jahdi اlbalaa wadarki الshaqaa wadaraki shaqaana waa loo dabdiyaa min alidraak weeyaan washamaatat اlacdaa wa suءi اlqaضاء waa soo marna xadiidkan oo wuxuu nagu soo maray lix boqol lixdan iyo sagaal ayb meesha marka wasuء الqaضاء maxaan kusoo fasirnay wasuء الmaqdiyi hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed